bsm اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih وslm تsliima kaثيirا allahuma climna ma ynfacuna وanfacna bma clamtna allahuma ina nasأlka اlfiqh fi اddin rb اshrax lii صdrي وysr lii أmri wxrl cqdة min lisani yfqh qwlي wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala baab اlxajri sharidii ayuu baab yahay alxajru luqatan waxa weeye almancu reebid wey sharcanna waxa weeye almancu min altasarufaati almaaliya in qofkii loo diido oo laga reebo tasarufaadka xoolaha ku saabsan wax alla wixii tasaruf ah ama maamul ah xoolo ku saabsan in laga reebo wey waxaana asal u ah qowl llahi tacaala wabtalu lyataama xata ida balaguu nikax wa qowl llahi tacaala fain kana ladii calayhi alxaqu safiihan aw hadduu yahay kii xaqa lagu lahaa mid aan xoolihii eh, maamuli karin oo waxa weeye qof xoolihii ku ciyaaraya ama qof daciif oo ilmo yar uu yahay sabi ah ama waayeel ah oo dee waxba kala garanaynin fain kana aladii calayhi alxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastadiicu an yumilla huwa falyumlil waliyu bilcadl marka ilaahi subxaana wa tacaala intaaba wuxuu sheegay in awliyadii xoolaha maamulayaan wlaa tuutuu sufahaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warsuquuhum fiiha waksuuhum waquluu lahum qowla macruufa ilah wuxuu hi xoolaha u dhiibina ee dadkaa sufahada ah ee waxba aan kala garanaynin ciyaalkii yaraa iyo dadkii waallaa iyo dadkii waxa weye xoolaha ku ciyaarayey ee seerseerayey ilahi wuxuu xoolaha idinku u maamula oo ka biira marka haddaba xajrigu waa laba nooc sharidu waa laba nooc xajr limaslaxati alghayr wa xajrun limaslaxati almaxjuuri calayh qofkii in loo sharo maslaxad dad kale qof kale maslaxadii ilaalinteed awgeed ayaa loo sharayaa kaasi waa nooc nooc labaadna waxaa weeye in asaga laftirkiisa qofkan la sharayo maslaxadiisa dartii loo sharo asaga xoolihiisa loo ilaalinaya wuxuu uhi mualifku raximah llahu minhu waxaa ka mid ah xajrigii ama sharidii xajrulmuflisi qofkii caydha ahaa sharitaankiisii oo loo sharo lixaqi اlquramaai deynlayaashii xaqooda loo sharo wاlraahini qofkii rahanta dhigay in la sharo lilmurtahini qofkii rahanta qaadanayay xaqiisa loo sharo wاlmariidi qofkii xanuunsanaa in la sharo lilwarahati dhexlayaasha xaqooda loo sharo wlcabdi adoonkii in la sharo sayidihi sayidkiisii loo sharo wlmurtadi qofkii diinta ka laabtay ee ridooy walciyaadu billah in la sharo lilmuslimiina muslimiinta loo sharo walahaa yani xajriga wuxuu leeyahay abwaabun abwaabuu leeyahay wamaqsuudu baabi baabkan maqsuudkiisu muhiimka waxa weeye xajarulmajruuni qofkii waalaa in la sharo wasabiyi ilmihi yaraa wlmubadiri iyo kii xoolaha daadaadinaya ama saydsaydayay in la sharo wey waxaan tilmaanay xajar inuu laba nooc yahay xajar limaslaxati اlmaxjuuri calayh wa xajru limaslaxati اlgayr xajri loo sharayo qofkii maslaxadiisa awgeed loo sharayo asaga laftirkiisa maslaxadiisa loo sharaya iyo xajri qofkii la sharayo oo maamulki xoolihiisa loo jiidayo dad kale maslaxadood awgood haddaba mualif wuxuu ku bilaabay kii ahaa alxajar limaslaxati اlgayr qofkii in la sharo oo maslaxad dad kale loo sharo waxaa ka mid aha buu yihi noocaas muflis qofkii mufliska ahaa ee waxa weye diintiisu ka ballantay xoolihiisii in la sharo oo yaa loo sharaya lixaqi lquramaa dadkii diinta ku lahaa xaqooda loo sharo waayahay kaasi waa mid kaasina hor u noo soo dhaafay fi kitaabi tafriis buu inoogu soo dhaafay araahin ninkii rahanta dhigay in la sharo oo marcayntii rahanta udhigay laga sharo inuu ku tasarufo ama uu iibiyo oo waxaa loo sharaya lixaqi lmurtahin ninkii murtahinka xaqiisii kaasina wuxuu nagu soo dhaafay fii kitaab rahan waxaa hore noo soo dhaaftay qofka raahinka ah mar haddii uu guddoonsiiyo marhuumkii cayntii rahanta udhigay qofkii murtahinka uu guddoonsiiyo in ay ka reeban tahay inuu cayntaa ku tasarufo rahantiina uu maamulo ama uu sii iibiyo ama u hibeeyo sidoo kale almariid qofka xanuunsan maradka hadda la sheegay waa maradulmowt waa xanuunkii qofka u dhimanaya geerida keenaya wuu sharan yahay oo lilwaratati dhaxlayaasha ayuu u sharan yahay wixii ka dheeraad ah ulu xoolihiisa wixii tuludka dheeraad saddex meelood meel waa laga sharayaa oo kuma tasarufi karo ma hibayn karo ma dardaarmi karo wixii ulud ka badan laakiin ulu waa loo ogolyahay kaasina waxuu nooga imaan doonaa insha allahu tacala fi kitaabi alwasaaya addoonkii waa la sharayaa oo sayidihi sayidkiisii baa loo sharayaa kaasina wayna soo dhaafay oo markii aan ka hadlaynay mucaamalat araqiiq ayaan ka hadalay murtadkii waa la sharayaa oo muslimiinta xaqooda loo sharayaa waayahay kaasina fi kitaabi ridda ayuu noogu imaan doonaa insha allah haddaba wuxuu yidhi xajrigii abwaab buu leeyahay baabab buu leeyahay abwaabtaas qaar kamida wayna soo dhaafeen qaar kalena waynoo imaan doonaan marka mualif wuxuu leeyahay wa minhu wuxuu tilmaamayaa in xajrigii uusan intan uu sheegay ku koobneen culamada qaar baaba gaarsiiy ilaa soddon nooc alsnawi fi kitaabihi almuhimaat wuxuu gaarsiiy ilaa soddon nooc xajri limaslaxat alkhayr oo soddonkaaba way ka duwan yihiin intan uu mualifku sheegay wuxuu hadaba mualifku baabkan maqsuudkiisa waxaa weeye qofkii waalaa iyo ilmihii yaraa iyo kii xoolaha sayrsayrayaan oo daadinaya ku ciyaaraya xajrigooda sharitaankooda ayaa baabkan aan u samayna bu leehay kuwaa maan ka waxa wey waa nooci labaad oo ah alxajr limaslaxat almaxjuur caleyh kii la sharay maslaxadiisii in sharitaanku uu dhacay waaya wuxuu ihi minhu waxaa ka mid ah xajrigii xajru almuflis qofkii caydh ahaa in la sharo lixaqi lquramaai dadkii diinta ku laha xaqooda loo sharo waraahini kii rahanta dhigay la sharo lilmurtahini qofkii rahanta uu u dhiibay ee rahanta ka guddoomay xaqiisa loo sharo walmariidi qofkii xanuunsanaa in loo sharo lilwarahati dhexlayaashii walcabdi addoonkii in la sharo lisayidi sayidkiisa loo sharo walmurtadi kii ridoobay in loo sharo lilmuslimiina muslimiintii walahaa waxa ay leedahay abwaabun abwaab bay leedahay wa maqsuudulbaabi baabkan maqsuudkiisuna waxaa weeye xajrulmajnuuni kii waalaa sharitaankiisii wasabiyi ilmihii yaraa walmubadeli kii xoolahaas ee seeraya fabiljuruuni haddaba waalidii tansalibu waxaa u siibanaya alwilaayaatu wilaayooyinkii oo idin waictibaaru laqwaali hadaladii oo la tixgeliyo wayartaficu qofkii waa la sharitaankiisii wuxuu ku kacaya ku kor noqonaya bilifaaqati soo inuu miirsado wa xajru sabiyi mihi yaraa sharitaankiisuna yartaficu wuxuu ku kor noqonayaa bibuluuqihi inuu qaan gaadho rashiidan asagoo hanuunsan waalida qofka hadduu mar xiskii waayo oo caqligii uu ka tago waxa uu ku waayayaa dhammaan wilaayaadkooda wax alla wixii wilaaya oo mas-uuliyad ah ayaa ka tegaysa mas-uuliyadba ma qaaday qofkaas waxay doontaa mas-uuliyaddaasi ha noqoto ama ha noqoto wilaayadii nikaax maalan gabadhiisii ma guurin karo inantiisi waaya ama wilaayo qof kale uu u wakaalanay ama u dhiibanaya ha ahaato sida dardaarankii iyo saagii iyo wakaalashadii iyo garsoorkii iyo wixii la midka ah waxaasoo dhan way ka tegayaan maxaa yeele qofka arrinka naftiisa ayuusan u madax bannaanayn marka min baabi awlaa qof kale arrinkiis inuu maamulo haddaba wilaayadu waxa weyaan qof kale arrinkii inaad maamusho oo hawshiisii arrinkiisii gacanta ku hayso tiisuusan maamulaynin tu kale seebuu u maamulay sidoo kale waxaa ka tegaya qofkii waa la aqwaashiisoo dhan in la tixgeliyo marka lu yahay aqwaashiisa wax alla wixii hadal ah hadduu xataa kelimatlkufri ku dhawaaqo la tixgelin maayo haddii uu eh, ku dhawaaqo maxaan ku dhahay qowl khayr ah loo tixgelinaya hadduu islaantiisii furo ka furmi mayso wahaakada mucaamalaadkiisa hadduu wax iibsado hadduu wax iibiyo wax haba yaraatay ka asaxaya ma jiro aqwaashiisa oo wax ka soo qaad male waayahay afcaashii mualifku muuna ka hadlin afcaashii majnuunka ah, labaa loo kala qaadaya afcaal la ictibaarinayo la tixgelinay midaan la tixgelinayn kuwa la tixgelinaya waxaa ka mid ah maalan gabadhiisii hadii uu ureeyo oo gabadhi uru qaato dee uurka asaga iskale waaya islaantiisi hadduu ureeyo uurka asaga iskale hadduu qof kale xoolihiisii uu burburiyo de xoolaha uu magdhabaya waa lagu leeyahay waaya xoolihiisa laga bixinaya kaa la tixgelinaya iyo qaaraan la tixgelin sida sadaqadiisii oo kale hadiyadiisii oo kale waxaa tixgelin ma ilmaha yarkaana qofka waalan buu lamid yahay agga aqwaasha iyo agga afcaasha laakiin ilmaha yarkaa ee mumayiska ee wax kala garanaya qowlkiisa waa la ictibaarinaya haddii uu qofku u idmo gurigii uu soo galo hadiyad waa lagu sii dhiibi karaa waxyaabaha noocaas oo kale ah asaga waa loo saamaxayaa xajrigii saaraa qofkaa waalan wuxuu kaga kor noqonayaa haddii uu miirsado oo xiskiisii usoo laabto waayahay uma baahna marka in laga dulqaado ee mar hadduu wiirsado oo xiskiis usoo noqdo xoolihiisii waa lagu wareejinaya ilmaha yarka ahna xajrigiisii wuxuu kor noqonayaa bibuluuqihi rashiidan inuu qaan gaadho asagoo xanuunsan oo toosan mualifku noo sharxi doonaa buluuq wuxuu yahay qaangaadhka wax lagu qaangaadho rushdigana wuu noo sharxi doonaa mualifku waxaana daliil u ah ilmaha yarka ah in eh, haddii uu yani asagoo rashiid ah qaan gaadho oo toosan in xajrigii ama shiritaanki kor noqonay qowlka ilahi uu yidhi wabtalu lyataama xata ida balaguu nikax fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum agoontii ilahi wuxuu yihi imtixaana oo tijaabiya inay wax fahmayaan wax kala garanayaan xataa idaa balaguu nikaax hadday gaadhaan buu ilaha yidhi guurkii ay qaan gaadhaan fain aanastum minhum rushdan haddii marka aad ka heshaan ama aad ka ogaataan hanuun tadfacu ilayhim amwaalan xoolahooda dhiibu ilahay haddaba labadii shardaba ilahay halkan ku sheegay buluuqii waa xataa idaa balaguu nikaax rushdigiina waa fain anastu minhum rushdan waayahay wuxuu idhi fabiljunuuni waaladii tansalib waxaa ku tegaya oo ku siibanaya alwilaayaatu wilaayaadka oo idil waictibaaru alaqwaali hadallada tixgelintoodii ayaa qofkii waalaa kaga siimaysa wa yartaficu kor noqonayaa sharitaanka qofka waalan la saaray bilifaaqati miirsi inuu soo miirsado soo meeraabo wa xajru sabiyi ilmihii yaraa sharitaankiisii la shariyay ee laga xayirayay inuu xoolihiisa ku tasarufo yartaficu wuxuu kaga kor noqonayaa bibuluuqihi inuu qaangaadho rashiidan asagoo he hanuunsan oo toosan wlbuluuqu qaangaadhkii yaxsulu wuxuu ku xasilayaa ima bstikmaali amsa casharata sana shan iyo toban sano qofkii inuu dhammaystirto aw amase khuruuji lmaniyi manidii inay ka timaado kasoo baxdo wa waqtu imkaanihi imkaanu khuruuji lmaniy manida soo bixitaankeeda xilliga ay suuroobayso waxaa weeye istikmaalu tisci siniin sagaal sano inay u dhammaystiranto wa nabaatulcaanati bisqintii soo bixitaankeedu yaqtadii wuxuu keenayaa alxukma in lagu xukumo alxukma in la xukmo bibuluuqi waladi اlkaafiri gaalka waladkiisii ilmuhu dhalay in qaangaal lagu xukumo ayuu keenayaa lalmuslimi ilmihii kan muslimkaa u dhalay in lagu xukumo qaangaal ma keenayo fi asaxi muctada haddaan qabo watasiidu lmar'atu haweeneydii waxay la dheertahay ninkii xaydan xaydka ayay la dheertahay waxabalan iyo uurkii mualifku markuu inoo sheegay ilmaha yarka sharitaankii ama xayaraadii ka saareed xoolihiisa ay kaga kor noqonayso inuu qaan gaadho asagoo hanuunsan ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa labada qodob ee ah qaangaadhkii iyo hanuunkii ama toosnaantii qaangaadhkii uu ku horreeyey wuxuu ihi qaangaadku wuxuu ku xasilayaa waxa weeye laba arrimood mid ahaan labada arrimood waxaa wanaaga rag iyo dumar haweenayduna laba kale la dheertay si mualifku dilka tilmaami doono haddaba labada ay raggii dumarku u siran yihiin waa xagga da-do shan iyo toban sano oo weliba qanari ah dayaxa ah, ama bisha lagu xisaabinayo maaha bilaha gaalada ma ah haddii ay u dhamaystiranto oo waxawey bitaxdiid hal maalin aysan ka waxa weeye qofkii uu qaangaaday xataa hadduusan biyo doorinin taana waxaa daliil ah xadiidkii ibni cumar wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam baan ii bandhigay maalintii uxud dagaalkii uxud weyaan anigoo afariyo toban jir ah dabeetana nabigu ma fasixin oo ima socodsiinin dagaalkii ima fasixin inaan jihaadka qayb qaato imaan arag buuri nabig ala sl walam yaranii balaqt qaan gaarina muuna ii arag waxaad ii bandhigay buuri dabeetana maalintii khandaq waa dagaalkii khandaq aniga oo shan iyo toban jir ah fa ajaazanii dabeetana wuu ifasaxay wara'aanii balaqtu inaan qaan gaaray ii arkay xadiidka ibn wariyay asalkiisana saxaan buu ku asxaab kale oo ibn cumar lamid ahayn way jirtaa oo saas hore la soo celiyey iyagoo afar ah toban jir ah waxaa ka mid aha zayd ibn thaabit iyo raafic ibn khadiij su imaam shaafici wariyey haddaba kaas waa arrinka koobaad shan iyo toban jir ayuu qofka ku qaangaaraya arrinka labaad waxaa weeye manid inay qofka ka timaado ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado qofkani ka imaanayso waxaana taa daliil ah xadiidka nabigu yuri sala allahu calayhi wasalam rufica alqalamu can alaa can ilsadiyi xataa yaxtalim yani nabig alay slam wuxuu tilmaamay saddex in qalinka laga koryeelayo qalam takliif waxaa ka mid a saddexdaas ilmihii yaraa ilaa uu ka biyadbowliyo ixtiraamka dab waxa weeyaan qofkii asal ahaan waxaa weeye alxulm dhadhabka ama qarowga waxaanu qofku uu ku riyoonaya isagoo jiifa lakiin halka waxaa looga jeedaa manidii qofka ka imaanaysay isagoo jiifa ama isagoo soo jeeda jimaaca kaga timaado ama jimaac keyrkii ha timaado waxaan jimaac ahayn ha timaado marka taas ayaa waxaa lahahdaa ixtilaam waaya wakti ay suurogelayso wuli khuruuj lmani mad inay qof ka timaado waxaa weeye sagaal sano marka u dhamaystiranto sagaal sano markuu gaadho ayuunbuu biyo duulin karaa laakiin inta ka horeysa suuragal maha inuu biyo duuliyo waaya taana waxaa lagu ogaaday bilistiqraa tixraac iyo dabagal ayaa lagu ogaaday markii dadkii istiqraa lagu sameeyey waxaa la ogaaday inuusan jirin qof ku biyaduuliyay wax sagaal sano ka yar bisnintii inay qofkii eh, ka soo baxdo waxaa lagu xukminayaa buuhi ilmihii gaalku u dhalay ninka gaalka ah ilmaha u dhalay inuu qaan gaadhay baa lagu xukminayaa laakiin qof muslim ilmihii bisqintii oo ka soo baxday calaamada uma aha inuu qaan gaadhay taas waxaa daliil u ah in gaalka ilmihiisa lagu xukminayo hadii bisqintu ka soo baxdo xadiidkii laga wariyay cطiyat اlquradi saxaabiga la yihahdo wuxuu ihi markii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu soo qafaashay reer bani qurayda raggoodii reer bani qurayda nabig alay slam yahuud bay markii la jabiyey ee la go-doomiyey ay kusoo degeen xukunkii sacd ibn mucaad nabig alayh salaam dumarkoodii iyo ciyaalkoodii wuxuu ka dhigay addoomo waa la addoonsaday raggoodiina wixii qangaar ah, waxaa weeye waa la dilay oo laga aslaya dabeetana qofka si loo hubiyo inuu qaan gaaray waxaa la eegaya bisqintiisa hadday bisqinta ka soo baxday waxaa weeye waa la dilaya haddiina bisqinta ka soo baxinna waxaa lagu dareeyay sabyiga dadka la qafaalanayo ee la adoonsanayo ayaa markaa lagu dareeyay marka wuxuu yihi aniga waa la eegayo markaa waxba igama soo bixin tilkaas igama soo bixi dabeetana waxaa ligu daray buui dumarkii iyo ciyaalkii la adoonsanay uu soo islaamay dabcan cadiyat lquradi ilmaha laakiin qofka muslimka waladkiisa nabaatul caana muslinta inay ka soo baxdo daliilo maaha ama calaamado maaha inuu qaan gaaray maxaa yeelay waalidiintiisii ayaa laga hubin karaa ee muslimiinta ahaa da'diisa marka qofka gaalka ah la qofka gaalka waxaa laga yaabaa in uu markaa qariyo dadiisa si uga badbaado dilka in la dilo ama jizya laga qaado waaya wuxuu ihi gabadha haweeneydu ayadu waxay kaga la dheertahay intaas oo ay kaga duwan tahay ninkii oo calaamaat ilbuluq ayada u noqonaya xaydkii haddii dhiigu ka yimaado gabadhii way qaan gaadhay haddii waktigii xaydkii la gaadho waa sagaal sano sidoo kale hadday uur qaado uurkaasi wuxuu calaamadu yahay inay qaangaadha gabadhii la qabay hadday uur qaado wuxuu uurkaasi calaamadu yahay inay qaangaadha maxaa yeeley uurku ma imaanayo ilaa bacd alinzaal markii gabadhii biyodejiso ayuunbuu ka imaan uurkii imaanaya maxaa yeele ilmaha laga abuuraa yacni aabbihii iyo hooyadii waxa weye biyahooda labkii dhadigi biyahooda ayaa laga abuuraa marka waxaaba la yidhi tani calaamad madax bannaan ma aha yani uurkan calaamad madax bannaan ma aha Eh, laakiin waxayna tusinaysaa gabadhan inay biyadejisay oo horey u qaangaadhay intaysan urka qaadan ka hor ayayba qaangaadhay waaya wuxuu yihi walbuluuq qaangaadkii biistikmaali hamsa casharata sana shan iyo toban sano dhammaystirkood ayuu ku xasilayaa ow mase khuruuji maniyi manidii inay soo baxdo waqtu imkaanihi waqtiga ay suuragal tahay manida inay soo baxdo waxaa weeye istikmaalu tisci siniina sagaal sano inayd u dhammaystiranto qofkii wa nabaatlcanati biskinta soo bixitaankeeda yuctadii wuxuu keenaya alxukma in la xukumo bibuluuqi walad ilkaafiri gaalka waladkiisa in lagu xukumo inuu qaangaaray lalmuslim muslimka waladkiisii laguma xukumayo inuu ku qaangaaray biskintaa soo bixitaankeedii watasiidu lmar'atu haweeneydii waxay la dheertahay ninkii xaydan xayd hadduu ka yimaado waxadalan uur hadday uur qaado waxaa lagu xukminaya inay qaangaadhay warushdu toosnaantii ama hanuunkii salaaxudiini diinka hagaagiisi weeye walmaali iyo xoolihii inay qofkii u hagaagaan diinkiisii iyo xoolihiisiiba falaa yafcalu haddaba markaa ma samaynayo muxaraman wax la xaaraantimeeyey muxaramkaasoo yubdilu burinaya alcadaalata cadaaladii burinaya walaa yubadiru ma daadaadinayo xoolihii bian yudayica waaba inuu dayaco almaala xoolihii bixtimaali abnin faaxishin fi lmucaamala bixtimaali qabnin waxa weeye dagid inuu markaa qaato dagidaasoo faaxishin foolxun fi lmucaamalati mucaamalada dhexdeeda aw amase ramyihi xoolihii inuu ku tuuro fii baxrin bad aw amase infaaqihi inuu markaa ku bixiyo fii muxaramin shay xaaraan ah walasaxu muctamad waxaa weeye ana sarfahu sarfalmaali xoolihii in lagu bixiyo fi sadaqati sadaqadii iyo wujuuhi lkhayri wejiyadii khayrka walmataacimi iyo cuntooyinkii walmalaabisi iyo dharkii allatii malaabistaasoo laa taliiqu aan u qalmaynin bixaalihi xaaladiisa laysa bitadbiirin saysaydhid ma aha xoolo la saysaydo lagu ciyaaro ma aha mualifku markuu noo tilmaamay buluuqi ayuu rushdigiina halkan ku tilmaamayaa wuxuu yihi rushdigu waa in laba shay salaaxu diin wa salaaxu lmaal diinkiisana inuu ku toosan yahay qofkanu diinkiisii uu u iyo in xoolihiisii u hagaagsan yaho ninkan nin xoolihiisii aan ku ciyaarayn uu yahay labada haddii laga helo waxaa la leeyahay qofkani waa qof rashiid ah. waa qof rashiid ah oo markaa yani xoola lagu aamini karo sidaan ibnu cabaas baa ku fasiraya keyrkiiba markii ay fasirayeen qowlu llahi tacaala fain aanastum minhum rushda waxay ku fasireen salaaxu diin walmaal diinkii iyo maalkiiba qofkii inuu u toosnaado u hagaago haddaba salaaxu diinka ayuu mualifka kaga bilaabay wuxuu yihi qofkii wax xaaraana sameyn mahay xaaraantii cadaalada burinaysa wuu iska ilaalinayaa oo xaaraanta cadaalada burinaysa waa maxay waa inuu dembi kabaaira ku dhaco ama dembi sakaa'ir ah dembiyada yaryar inuu joogteeyo u isla islamarkaana daacaadkiisu aysan ka badanin macaasidiisii mualifku markuu yihi almuxaram wax la xaaraameeyey ma samaynayo wuxuu ka ixtiraazay waxyaabaha diida shahaadada in la aqbalo ayuu iska ilaaliyey oo maalan khawaarid mugura waxyaabaha la yidhaahdo haddii wax ka uu sameeyo si maalan oo kale inuu suuqa cunto ku cuno ama shaarici uu socdo isagoo madax faydan amaba adugu waxyaabaha khawaarig almuru'a culamadu ku tilmaamaan insha allah fii baabi shahaadaadka noogu imaan doontaaye taasi ma diideyso rushdigii waaga maxaa yaele qofkani wax xaaraana ah ma samaynin waxyaabahaasna xaaraan ma baha aslaan salaaxulmaalna waa inuusan xoolihiisii ku ciyaarin uusan saydsaydin oo marka tabdiilka asaga maasif melika kuu fasiro wuxuu waaba inuu xoolihii uu dayacaa oo maalan haddii uu mucaamalo uu galo maalan beyc kale dagid weyn inay ku dhacdo haddii maalan uu shay iibinayo la siiyo boqol inuu shaygii ku iibiyo maalan conton ama lixdan dee dagid weyn baa la dagay ama haddii asagoo maalan shay soo iibsanayo shaygana la siiyo conton in boqol laga siiyo asaga boqol soo siisto waa dagid weyn laakiin dagidda yarta ah boqolkiiba shan boqolkiiba toban taa dadkay ku badan tahay waa la isdagaa mucaamalaadka beeca waa la dagaa waxyaabaha yararka ah alqadr alyasiir waa iska caadi taa lagu tilmaamaya qofka sameeya qof safiih ah oo mubadar ah la dhihi maayo laakiin haddii dagid weyn la dagayo qofka oo markuu mucaamalo galaba la dhacayo qofka waxay tusinaysaa inuusan rashiid ahayn oo xoolaha lagu aamini karin oo xoolaha loo maamulayo taasi haddaba rushdigiibay ka hor imaanaysaa waa qof mubadilu noqonaya qofka saa yeelaya sidoo kale hadduu xoolihiisa maalaa ku bixinaya maalan xoolihiibuuba bad ku tuuraya ama waxa weeye meel cidlo uu iskaga dayacaya xoolihiis kaga tegaya ama shay xaarana ugu bixinaya maalan sida khamrigii iyo zinadii iyo heesihii iyo waxyaabaha hadda muxaramaadka qaadkii iyo sigaarkii iyo balwadii waayahay qofkaasi haddaba ma haysto salaaxul maal laakiin hadduu sadaqada ku bixi ka waa nin sadaqa badan had iyo jeer xolihiisa sadaqada ku bixinaya iyo wujuuhda khayrka iyo untooyin iyo malaabis aan u qalbin wujuuhda khayrka maalan ah, yani waxbuu waqfayaa doomuu xoreynayaa cunto aan u qalbin ayuu soo iibsanayaa oo de qaali ah oo asaga xaaladiisa aan qalbin dhar qaali ah oo asaga xaaladiisa aan u suubanin qalbin ayuu soo iibsanayaa taasi ma waxaa la dhihi karaa tadiir maya tadiir maaha taa lagu shari maayo aduu dhar qaali hadaysan soo iibsado tadiir ma aha amaa khayrka wax ku bixiyay sadaqada faraha badan la baxayo waxa weeyaan waxaa la yidhi laa laa sarafa fi lkhayr khayrka israaf ma soo galo hadduu qofka sadaqa badanya la dhihi maayo waa qof israafka ah. maxaa yel israafku khayrka mama galaba israafku sharku galaa xumaantu galaa laa sarafa fi lkhayr khayrka israaf ma galo walaa khayra fi sarf kamaa laa khayra fi sarf waaya haddaba israafku waxa weya waa wax qofka adduunya akharaba uusan waxba ka helaynin laakiin taasi israaf ma noqonayso amaa waxyaabahan dharkan uu soo iibsanayn u qalmaynin dee xaaraan ma ah qofki inuu dhar badan soo iibsado oo de aan u qalmaynin xaaraan ma ah marka dee lagu shari maayo taas falaa yafcalu muxaraman wax xaaraana samayn mahayo muxaramkaas cadaaladii burinaya walaa yubadiru ma sayrsayraya xoolihii bian yudayaca almaala xoolihii waaba inuu dayaco biixtimaali qabnin dagid waxa weeye qaadashadeed dagiddaasoo faaxishin foolxun fi lmucaamalati mucaamalada dhexdeeda aw misaramihi xoolihii inuu ku tuuro fi baxrin bad aw infaaqi ama uu ku bixiyo fi muxaramin wax xaaraana walasax muctamad waxa weeye ana sarfahu xoolihii inuu ku bixiyo fi sadaqati sadaqadii iyo wujuhi lkhayri khayrka wejiyadiisa kala duwan walmataacimi iyo cuntooyinkii walmalaabis iyo dharkii allatii taasoo laa taliiq aan u qalmayna bixaalihi xaaladiisa laysa bitabdiirin inaysan ahayn tabdiir macnaha xoolo la sayrsayroo lagu ciyaaro inaysan ahayn oo marka israafkii lagu shareeyey aysan soo gelaynin imtixaamaya rushdu sabii mihi yaraa hanuunkiisa waa la imtixaamayaa wayakhtalifu wuxuuna ku kala duwan yahay imtixaankaasi bilmaraatibi fayuktadar haddaba waa lagu imtixaamaya waladu taajiri ganacsadaha ilmihiis bilbeyci iibinaya washara iibsasho walmumaakasati iyo baayacid fiihimaa beyci iyo sharada dhexdooda uu ku gorgortamo oo ku baayactamo waa waladu zaraaci ninkii beeraleyda ahaa ilmihiisana waxaa lagu imtixaamaya biziraacati beertii iyo wanafaqati inuu biiro cala alquwaani kuwii ka shaqaynaya biha beerti wlmuctarifu kii xirfadlaha ahaana waxaa lagu imtixaamayaa bima yatacalaqu wax ku saabsan oo ku xidhan bixirfatihi shaqadiisa wlmar'atu haweeneydii waxaa lagu imtixaamayaa bima yatacalaqu wax ku tacalluqa ama ku xidhan bilgazli tolidii iyo wlqutni duntii wa sawni acimati iyo cuntadii oo laga ilaaliyo can hirati bisadiy wanaxwiha wixii la mid waa la imtixaanaya oo waa la tijaabinaya suu ilahay qur-aanka inoogu sheegay wabtalulyataama xataa idaa balaguu nikaax fain aanastum minhum rushd ilahay wuxuu i tijaabiya oo imtixaana agoonti hala tijaabiyude intaydan xoolaha ku wareejinin bal tijaabiya bal in yani ay gaadheen rushdi iyo caqli xoolahooda maamulan karaan oo madax banaanaan karaan haddaba agoonka waa qofka aan qaan gaarin ayaa agoon la yidhahdaa ilmi yara haddaba waa la imtixaanayaa buuri oo baltoosnaantiisa iyo hanuunkiisa la imtixaamaya taasina heerarka dadka iyo darajooyinka way kala duwanta qofka ganacsada ah ilmihiisa waxaa lagu imtixaamayaa iib in wax iibiyo iyo inuu wax soo iibsado inuu yani ka baayactamo iibkii bal qaabku wax u baayacayo iyo qaabku uga hortamayo iyo siduu dee u tasarufaya eegaya ilan aabihii buu hadhow ka dhexli doonaa shaqadaas ninkan beeralayda ah waladkiisa waxaa lagu imtixaanayaa beerta shaqadii beerta qaabka u qabanay iyo inuu maamulo xoolihii beerta ku baxayay sida xoolaha lagu biiraya dad ka shaqeeya beerta iyo mushaharaadkoodii kii beerta falayay iyo ki beerta goynayay iyo kii ilaalinayay de biilkoodii iyo bixinayaan iyagay kan muxtarifka ah ee xirfadlaha ah sida kii waxaa weye dawaarlaha ahaa ninkii eh, waxawey najaarka ah kuwaasoo dhan weladkay dhalaan mid kasta xirfadda aabihii ayaa lagu imtixaamaya waayahay ninka madaxweynaha maalan imis waxaa lagu imtixaamaya bal inuu xoolaha maamulo oo maamulkii xoolaha iyo maarayntoodii iyo taladii waxaasa lagu eegaya bal si wax u maamulaya iyo xoolihii inuu si fiican u ilaalin karo iyo inuu dayacayo bil gudaheedba xoolihii kaga soo baxay iyadoon haweenaydii waxaa lagu imtixaanayaa wax ku saabsan xagga yani tolidda ila inta badan dumarka waagi hore tolmahaas ka shaqayn jira guriga mayna dhaafi jirin shaqooyinka hadda maanta dumarkay qabtaan mayna qaban jirin maanta dumarkii raggii ula tartamayaan inta badan inta badan shaqada rag way qabtaan dumarku way qabtaan maanta laakiin waagii hore mualifku xilliga uu kitaabkan uu qoray dumarku guriga mayna ka soo bixi jirin oo waxa weeye shaqadooda waxay ku ekayd in ay wax tolaan oo ay wax sameeyaan cawda iyo gogosha iyo maryaha iyo waxaasay toli jireen marka waxaas lagu imtixaanayo tolmada iyo waxa weye duntaas iyo cuntadii inay ka ilaaliso inanti yarayd waxa weye bisadii iyo jiirkii iyo diyaagid iyo wix la midka ah ayaa markaa lagu tijaabinayaa wuxuu yihi wayuktabar waa la tijaabinaya rushdu sabiyi ilmihii yaraa toosnaantiisii hanuunkiisii oo yakhtalifu kaasna wuxuu kala duwanya bilmaraatibi heerarkii dadka kala joogeen iyo darajaadkoodii fayukhtabar haddaba waa la tijaabinaya waa la eegaya waladu taajiri ganacsadaha ilmihiisii bilbeyci iibinaya washara iibsasho walmamaakasiya baayactan fiihima dhexdooda fiihima beeca iyo sharada dhexdooda wawaladu zaraaci ninkii beeraleyda ahaa inankiisa waxaa lagu tijaabinaya bizaraacati beertii wanafaqati inuu biilo cala alquwaami biha kuwii ka shaqaynaya beerta wlmuctarifu kii xirfadlahana waxaa lagu imtixaamaya ama lagu tijaabinaya bima yatacalaqu wax ku saabsan bixirfatihi shaqadiisa wlmaratu haweeneydii waxaa lagu tijaabinaya bima yatacalaqu wax ku saabsan bilghasli tulidii iyo wlqudni dunti wasawrin acimati cuntadii inay ka ilaalaysa can hirati bisadihi wanaxwiha wixii bisada la mid ah wayushtaradu waxaa la shardiya takarur ikhtibaari tijaabadii inay soo noqnoqoto maratayni laba jeer oo aktaran wax ka badan waqtuhu ikhtibaarkaas ama tijaabada waqtigeeduna waxaweye qabla lbuluuqi qofkii intuusan qaangaama ilmihii intuusan qaangaarin ka hor ayaa markaa lagu tijaabinaya waqiila waxaa yidhi bacdahu bacda albuyuuqi markuu qaangaaray kadib ayaa markaa lagu tijaabinaya facala alawali kaa hor haddaan ku soconno ee dhahaya qabla albuluuq ayaa lay tijaabinaya waa qowlka muctamadka ehe ah. alasaxu muctamad waxaa weeye anahu shaani laa yasixu inuusan asaxayn caqduhu ilmihii yaraa caqdigiisi ilmihii la tijaabinayay inuu caqdigii beyca u galo inuusan markaa beyci ka asaxaynin bal yumtaxanu waxaa lagu tijaabinaya fi lmumaakasati baayacitaankii iyo wixii la midka ahaa faida araada hadaba hadduu doono alcaqda caqdigii beeca inuu galo hadduu doono caqada alwaliyi weligii ayaa beecii marka gelaya wuxuu ku ihi tijaabadii ilmaha la tijaabinayey xagga rushdiga laga tijaabinaya laba jeer ugu yaraan iyo wax ka badan waa inay soo noqnoqotaa maratayn aw akar laba jeer iyo w kasii badan maaa hal mar wax laguma kala ogaan karo waxa laga yaaba halkaa mar inuu asiibo ayaa dhici karta yani qofka waxa laga hal mar inuu asiibo laakiin marka labaad uuna garanayn waxaan khibrad uusan ulahayn laakiin qofka aqoontiisa iyo garashadiisa waxaa lagu garan karaa laba iyo saddex iyo dhowr jeer markii waxaan uu sameeyo ayaa la fahmaya oo la garan karaa inuu waxaan garanayo in kale waktiga tijaabada ilmaha laga qaadayna waxaa weeye intuusan qaangaarin ka hor intuusan qaan gaarin ka ayaa tijaabada laga qaadayaa maxaa ilaahi subxana wa tacaala wuxuu ka cabiray markuu aayadda tilmaamaya alyataama wabtalulyataama agoontii tijaabiyu lahayn agoonkuna wuxuu ku dhacayaa un kii aan qaangaadhin waaya laakiin markuu qaangaarhkii lagu usoo dhawaado wayaan qubayl albuluuq weyaan si markaa markuu saa u qaangaadho xoolihiisii loo wareejiyo qiil baa wuxuu markii uu qaangaadho kadib ayuunbaa la imtixaamayaa si beeciisu u asfayo tasarufkiisi waaya hadaba kaa hor haddaan ku soconno dhahaya waxaa la tijaabinaya intuusan qaan gaarin ka hor sida muctamadka ah qiimihii beeci ka asixi mahayo beeci lagu imtixaamay ka asixi mahaye ee waxaa lagu imtixaamayaa uun gorgortan iyo baayactan laakiin mar haddii beeci la soo gaadhay iibkii yani caqdigii la sameeyo aabihii ayaa arrintaas sameynaya weligiisi ayaa booskiisii gelaya maxaa yeelay waxaa hore inoo soo dhaaftay ilmaha yarka ah inuusan beyciisu ansaxayn waa kii shuruuda caaqidka ay ka mid ahayd albuluuq qaangaar baa ka mid ah marka beyciisu ma ansaxayo sida muctamadka qowl yani kasoo horjeeda qowlka asaxa ah ayaa wuxuu leeyahay beyciisu waa ansaxaya lilxaajati xaaja iyo waa ansaxaya wuxuu ihi wayushtardu waxaa la shardiyaa takarur ikhtibaari tijaabadii inay soo laalaabato ama soo noqnoqoto maratayn laba jeer oo aktar ama wax ka badan waqtigu ikhtibaarka ama tijaabada waqtigeedu waxa weeye qabla albuluuqi qaangaar ka hor waqiila waxaa yidhi bacdahu bacda albuluuqi markuu qaangaari kadib unbaa la tijaabinaya facala alawali ka hor adaan ku soconaa daba alasaxu muctamad waxa weeye anahu shanay laa yasixu inuusan ansaxin caqduhu caqdigiisa ilmaha yarka inuu beeci galo ma asaxayo bal hase yeeshee imtixan waa la tijaabinaya fi mumaakasati baayactan ayaa lagu tijaabinayaa iyo gorgoro faida araada hadduu doono alcaqda caqdigii inuu galo caqada alweliyi weligii ayaa beeci galaya oo wax iibinaya falow balaqa ilmihii hadduu qaan gaadho hayra rashiidin asagoo oon toosnayn daama alxajru sharidii ayaa sii soconaysa wain balaqa hadduu qaan gaadho rashiidan asagoo toosan infadka uu ka kacayaa xajrigii binafsi lbuluuqi qaangaarhka laftirkiisa ayuu kaa kacayaa ucطiya maalahu xulihiisana waa lagu wareejinayaa waqiila waxaa li yushtardu waxaa la shardiyaa fadku qaadigii inuu ka dulqaado xajrigii ayaa shardi ah falow badara haddii haddaba uu seedseedo xoolihii bacda dalika intaa uu qaangaaday asagoo hanuunsan kadib xujir calayhi markaana waa la sharaya mar labaad waqiila waxaa yidhi yacuudu lxajru sharitaankii ayaa ku soo noqonaya bilicaadatin asagoo nagu soo celinin walow fusiqa haddii lagu fisqi xukmiyo lam yuxjar calayhi lama sharayo filasaxi muctamad haddaan qaban xukuri ilmihii yaraa hadii uu qaan gaadho asagoo oon toosnayn markii la imtixaamay ayaa waxaa soo baxday ilmahani inuusan waxba kala garanaynin oo uusan u suubanin xoolihiisa inuu maamulo beecii lagu tijaabiyey ayuu ku dhacay imtixaankii ugu dhacay marka ayada ah maadaama uu kheyra rashiid ama qof diin ahaan u toosan maba ah salaadii ayuu galabgalab ku yahayoo waxaw waa taariku salaad ama macaasida iskama ilaalinayo marka ayada ah ilmihii maadaama uu kheyra rashiid yahay markan uu qaan gaadhay waxaa weeye xajrigii ayaa kusii soconaya musharitaankii ayaa kusii soconaya sidii buu sharitaanka u saaraanayaa maxaa diintii ayaa markaa aan u toosnayn ama maalkii baan u toosnayn aayadda mafhuumkeeda ka qaadanin mafhuum mukhaalafa xata ida balaguu nikax fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum mafhuum mukhaalaf waxa weeyaan haddii aragtaan markay tijaabisan kadib inaysan diinkoodii iyo u toosnayn oolaha e e u liibina funka ayadda laga fahmayo waayahay haddaba haddii uu qaan gaaray ilmihii isagoo toosan oo imtixaankii ku baasay diinkiisana u hagaagsan yahay markaa xajrigii uu ka kor noqonaya binafsi lbuluq qaangaarka laftarkiisuu kaga kor noqonaya markuu saa u qaangaaro xajrigii uu ka kor noqday xoolihiisana waa loo dhiibayaa waayahay tasarufaadkiisana maalinta laga bilaabo waa asaxaya inuu xoolihiisii ku tasarufo qiil baa wuxuu maya waxaa loo baahan yahay qaadigii inuu xajlii ka dulqaado xajli inuu ka dulqaado ayaa loo baahan yahay waayahay maxay yani laakiin qowlka muctamadka waxaa weeye xajligan marka horeba qaadi uma baahnayn qaadi la-aantii ku yimid haddana in la kor yeelo qaadi un baahnaan mahayo waxa weeyaan sida qofka waalan oo kale weyaan haddii xajrigii haddii uu meersaday qofkii waalaa xajriguu ka kor noqonayay ilmaha yarkaana waa saas haddii hadaba ilmihii markii uu qaan gaaray isagoo hanuunsan xoolihiisana lagu wareejiyey kadib uu tabdiir ku dhaco oo xoolihiisi ku ciyaara intaa kadib falow badara bacda dalik waa la sharayaa oo xajri inuu qaadiga sharo ayaa markaa loo baanaanayaa waaya walaa tuutuu sufahaa amwaalakum wilaaya yani dadkii wax magaratada ah xoolihiina ha u dhiibana yani amwaalakum waxaa loo jeedaa amwaalahum xoolahoodiibaa looga jeedaa Eh, laakiin waxaa loogu idaafeeyey maadaama ayagu ay gacanta ku hayaan dadka awliyada ah ee xigtada ah ee xoolihii u maamulayaan ilahi wuxuu uhi warsuquuhum fiiha waksuhum ka biila oo ka arad bixiya laakiin xoolaha u dhiibina dadkaas wax magaratada waa carruurti yarayd iyo dadkii waalwaalaa haddaba waa la sharayaa qiil baa wuxuu leeyahay ayadoon la sharinba xajrigii asagaa sidiisa uu soo laabanay yacuudu alxajru bilaa icaada asagoo lagu soo celin xajrigii ayuu xajrigii gelayaaba mar haddii tardiir laga helay sida waalid oo kale la mid yahay buuri laakiin sida muctamadka qaadigu waa inuu sharaa haddii qofkii fisqi uu ku dhaco oo markaa lagu fisqi xukumiyo markii uu yani salaax addiin walmaal laga helay uu toosnaaday kadib ayuu fisqi ku dhacay laakiin xoolihiis si fiican buu maamulanaya xoolihiis si fiican buu maamulanaya laakiin nin faasiqu noqday oo diintiisii aan u hagaagsanin marka ayadaa lama sharay fisiga sababtiisa keli ah lagu shari mahayo khilaafka masalada ku jir lakin sida muctamadka waa kaas maxaa yeelay dadkii hore ee salafka ahaa dadka fusaaqda mayna shari jirin qof kasta isagoo faasiq ah ayuu xoolihiisa haddana maamulan jiray waayahay wuxuu ihi falow balqa hadduu qaangaadho ilmihii yaraan hayra rashiidin asagoo hanuunsanin daama alxajaru sharitaankii baa kusii soconaya wain balqa hadduu qaangaadho rashiidin asagoo hanuunsanin faka wuu ka kacaya xajrigaasi binafsi buluug qaangaarhka laftarkiisu kaga kacaya waqtiga waana lagu wareejinaya maalahu xoolihiisii waqiila waxaa lii yushtarad waxaa la sardiyaa farku lqaadi qaadiga inuu ka kor yeelo uu ka kor qaado xajrigaas falow badara haddaba hadduu seedseedho xoolihii uu ku ciyaaro bacda dalika intaa kadib xujra calayhi waa la waqiila waxaa li yacuudu lxajaru saritaanka ayaa kusoo noqonaya bilaa icaadatin asagoo aan lagu soo celinin walow fisiqa haddii lagu fisqi xukmiyo qofkii xoolihiisa yani u roonaa ee hagaajisanayay haddii fisqi lagu xukmiyo oo fisqi ku dhaco daacadiu ka baxo lam yuxjar calayhi lama sharya bila saxi muctamadadan qabaan waman xujara calayhi qofkii la sharaa lisafahin waxa weeye safiihnimo loo sharaa safah halka lagu sheegay waxa faweliyuhu weligiisa waxaa weeye alqaadi qaadiy weeye waqiila waxaa hi weliyuhu weligiisa waxaa weeye waqiila waxaa hi weliyuhu fi siqar kii yaraantiisaba weliga u ahaa ayuunbaa weli haddana u noqonaya walow daraca hadduu dib ka yimaado junuunu waali fa weliyuhu qofkaa waala weligiisu wuxuu noqonayaa weliyuhu fi siqar kii weliga u ahaa ee xigtada u ahaa ee xoolaha u maamulayay fi siqari markii weli markaa u noqonaya qofka haddii safah loo sharo safaha waa kaan soo tilmaanayo waxa weeye qof xoolihiisii aan si fiican maamulaynin waaya xajru safiih safahaasna uu dib kaga yimid marka hore ninka nin toosan buu ahaa oo xoolihiisa si fiican u hagaajisanay kadib buu noqday qof xoolaha macaasida ku bixinaya o xoolihii yaa weli u noqonaya qofka haddii la sharo waxaa weli u noqonaya qaadiga waaya maxaa yeele xajriga asagaa keenay oo xajriga ku soo marka asaga unbaa xajrigaas maadaama lagu soo celiyey maamulaya xoolihiisii qiil baa wuxuu leeyahay maye qofkii weliga u ahaa yaraantiisii ayuunbaa imikana waxa weye xoolihiisii u maamulaya weli u noqonaya kaasi waa qofkii safiiha ah laakiin kii waalaa haddii waalidii qofkii dib kaga timaado isagoo marka hore miir qaba oo xoolihiisa maamulanaya ayuu waashay weligiis wuxuu noqonayaa buuli markuu yaraa qofkii welig u noqonaya oo aabbihii ah qiil kalena wuxuu leeyahy laga xoog qaadiga ayaa weli u noqonaya walaa yasixu ka asixi maayo min almaxjuuri calayhi qofkii la sharay mise fahin maamul xuni loo sharay xoolihiisa oo ku ciyaaray baycun iib ka asixi maayo walaa sharaun iibsashooyin wax soo iibsado walaa ictaaqun xorayn addoon oo xoreeya wahibatun iyo hibo wax hibeeyo wanikaaxun guur ka asix maayo nikaaxaasoo biqeyr idni weliyi weligiisa idan la-aantiisa ku dhacay falow ishtaraa haddaba hadduu iibsado awamase iqtarada uu wax soo amaahdo ninka safiiha ee maxjuur caleyga ah ee la sharay wa qabada markaa uu guddoomo wixii uu soo amaahday wa talifa alma'khuudu wixii uu markaa soo qaatay uu ku dhinto biyadihi gacantiisii awamase atlafahu asagaba u dilo falaa damaana wax damaana ma jiro magdhowa ah filxaali marka ayada ah walan bacda faki lxajri saritaankii markii laga qaado kadibna wax damaan ah laguma leh sawaaon waxaa isku mid ah calima ogaaya xaalahu xaalkiisa macaamalahu qofkii la macaamilay ow mase jahila ka jaahil ahaaya waa isku qofkan maxjuur caleyga ee la sharay ee maamulxune xoolihiis u maamulxun yahay loo sharay ka asix mahayo iib inuu wax iibiyo ka ansixi maayo wax soo iibsado ka ansixi maayo inuu adoon xoreeyo uu iska leeyahay inuu xoolo hibeeyo ka ansixi mayso guur ka ansixi maayo intaaba ka ansixi guurka laakiin waa hadii weligiisi uusan u fasixin guurkii hadduusan u fasixin ka ansixi maayo hibadiina ka ansixi mayso waa hibada asaga u bixinaya lakiin hibada asaga la siinay way ansaxaysaa haddii asaga xoolo la siiyo lagu sadaqaysto dee way ansaxaysaa laakiin hibe inuu asagu bixiyo qof kale wax siiyo ka asixi mayso guurkii haddii uusan sayidkiisa weligiisa u fasixinna ka asixi mahay maxaa guurka laftigiisa waxaa ku baxaya xoolo xoolahana waa kii laga xayiray haddaba haddii uu xoolo soo iibsado hadduu wax soo iibsado ama wax soo amaahdo dabeetana uu guddoomo wixii uu soo iibsaday ama soo amaahday dabeetana wixii uu gacanta ku dhigay uu dhinto oo gacantiisa ku dhinto amaba asagu gacantiisa ku dilo magdhow laguma le marka ayada ah markiiba wax magdhow laga qaadayo ma jiro intaan laga dalbanin ka hor ehm, sidoo kale markii xayiraada laga qaado kadibna ninkii xoolaha ninkan ka iibiyey ama amaahiyey uma raacan karo hadduu og yahay hadduusan ogeynba labadaba ninkan inuu sharan yahay ehm, waa isku mido maxaa yeele asaga ayaa la macaamilay sharan oo xoolihii laga xayiray asagaana xoolihiisi u gacangeliyey marka waxaa laga rabay inuu iska hubsado oo intuusan ninkan la macaamilin u iska baarbaaro sidaas ayaa laga rabay laakiin mualifka cibaarada halkan uu dhigay uu walaa bacda fakil xajri markii saritaanka laga qaado kadib xataa uma raacan karo waxaa khilaafsan naska uu imaam shaafici ku cadeeyey fii kitaabihi اlum fii baabi اliqraar wuxuu markii xajriga laga qaado wuu magdhalayaa saasaana muctamad ah saasaana daahir waaya wuxuu yihi walaa ka asixi maayo min almaxjuud caleyhi qofkii safahin maamul xumin loo sharay xolihiisa u maamul xun yahay beycun iib walaa shiraa'un iyo iibsasho toona walaa ictaaqun xorayn wahibatun hibo wanikaaxun guur idni weliyi weligiisoon u idmin haddaba biayri idni weliyihi waxay u noqonaysaa nikaaxaaso falow ishtaraa haddaba hadduu iibsado amase iftarada uu wax amaahdo oo waqabada uu guddoomo watelifa almaahuudu wixii uu qaatay uu ku dhinto fiyadihi gacantiisa oo amase atlafu asagoo uu dilo falaa damaan wax magdhawa ma jiro filxaali marka ayada walaa bacda faki lxajri sharitaankii markii laga dulqaado kadibna waxba loo raacan mahayo sawaaban waxaa isku mida caliman inuu og yahay ama uu la socday kan la macaamilay ninkan sawaan waxaa isku mida calima la socday man caamilahu qofkii la macaamilay aw jahilan inuusan ogeyn uun ka warqabin wayaصixu wuu asaxayaa biidni اlwaliyi weliga ninkan xigtadiisa ee xoolaha u maamulaya waxaa ku asaxaya nikaaxuhu guurkiisa la tasaruf اlmaaliyi laakiin tasarufka xoolihiisa ku tasarufayase kama asaxaya hadduu fasaxo bila saxin muctabad haddaan qaban wuxuu ku yihi hadduu u fasaxo guur ninkii maxjuur caleyhi lisafah loo sharay uu dhaho maanta guur baan u baahanahay dabeetana u fasaxo guurkii u dhaho guurso dee guurkiisa markaa uu asaxayaa waayahay laakiin masaladan shuruud beereeda inoogu imaan doonta insha allahu tacala fi kitaabi nikax halkaasu meesha ku faahfaahin doonaa laakiin xoolihiisii inuu ku tasarufo iibkii iyo hibadii iyo wixii la midka ahaa xataa hadduu u fasaxo weligiisu ma asaxayo inuu xoolihiisa geri ahaanba uu maamulo ku tasarufo kama asaxayso wayasixu waa asaxaya biidni lweli weliga idankiisii nikaaxu guurkiisiiba asaxaya la tasaruf lmaaliyi tasarufkii maaliga ah xoolihiisi ku saabsanaa iibkii wixii lamidka ah ka asixi maayo haddii weligiisu weydmo bilasaxi muctamad haddaan qabano walaa yasixu ma asaxay iqraaru qiritaankiisii uu qirayay bidaynin dayn dayntaasoo qabla xajri sharid ka lagu yeeshay aw mase bacdahu sharid kadib markii la xayiray kadib lagu yeeshay wakadaa saasoo kale biitlaafi ilmaali xoola inuu burburiyey qiritaanka uu qiray la aqbali maayo mana asaxayo fil adhari muctamad haddaan qabano wayasix u asaxaya qiritaanka uu qiraya bilxadi xadkii walqisaasi qisaastii wa alaaquhu furiinkiisii wa qulcuhu qulciisii wa dihaaruhu islaantiisii inuu dihaaro oo ka mudaharado wa nafyuhu inuu markaa diido annasaba nasabkii weladkiisa bilcaanin uu ku dido licaan wa xukmuhu xukunkiisa ninkaas fah loo sharay fi lcibaadati cibaadada dhexdeeda ka rashidi sidii qofkii laakin hase yeeshee laa yufariqu ma qaybinayo azakaada zakadii binafsihi naftiisa kuma qaybinayo wuxuu ku yihi la sharay ee maxjuur calayhiga ah inuu dayn qiro ka asixi mayso dayn inuu qiro ma asaxayso ama dayntaas hadhaho waxaa lagu yeeshay intaan leexayirin ka hor ama hadhaho intii leexayirin kadib ayay dayntani soo raacday laba jeeraba laga aqbali mahayo arrinkaas Ehm, sida ilmaha yarka oo kale aan looga rumaysanaynin inuu qiro markaa dayn lagu leeyahay ehm, sidoo kale laga aqbali maahayo lagana dhagaysan maayo hadii uu sheego in uu xoolo u burburiyey oo markaa xoolaha magdhowgiisii lagu leeyahay xoolaha magdhowda lagu leeyahay ama uu qof waxyeello u geystay waxaasoo dhan laga aqbali maayo masalada dambe ikhtilaaf maalka khilaaf baa ku jira sida aad aragto khilaafun adhar wuxuu leeyahay qowlka labaad waa la aqbalayaa waayahay wuu qiri karaa oo qiritaankiisa waa la qaadanayaa haddii uu qiro xad in lagu leeyahay maalan maalan xadkii waxaa ka a ah inuu xad zino ku dhacay oo dee markaa xad lagu leeyahay ama qof uu qadfay waa la aqbalayaa qisaas haddii uu qiro inuu qof dilay oo qisaas lagu leeyahay waa la aqbalayaa islaantiisi inuu furay qiritaanku qiray waa la aqbalayaa khuluc hadduu islaantiisa udhaho waan khulcay oo ku furay taana waa la aqbalaya dihaar haddii uu qiro inuu islaantiisa yidhi anta caleyhi ka dahri ummi hooyadii oo kale ad tahay taana waa la aqbalayaa haddii uu dhaho ilmahan ma dhalin oo uu nasabkay ilmo islaamiga u dhashay uu dhaho ilmahan mama dhalinba uu ka dhaarto oo u ka taana waa la aqbalaya intaaba waa la aqbalaya maxaa waxyaabahan o dhan xoolo shaqa kuma leh xoolo shaqa kumale waxa ninkan laga xayirina waa xoole ee xaj iyo qisaas iyo kale uu madax bannaaya xagga cibaadada ninkan maxjuur calayhi bisafah yacni nacasnimada ama dabaalnimadan loo sharay wuxuu kala mid yahay sida qofkii hagaagsana ee toosnaa cibaadaadkiisa haddaba uu madax bannaaya salaadii iyo soomkii cibaadaadka weliba maxdiga ee xoolahan shaqa ku zakada ayada ma qaybin karo zakada waa laga bixinaya lakiin asagu ma qaybinayo waxaa la diidan yahay inuu sekadii si aan hagaagsanin u qaybiyo oo dad aan mutaysanin uu siiyo marka sekada waa laga bixinaya xogihiis lakin asaga loo dhiibi maayo asagoo bixin maayo wuxuu hi walaa ma asaxay iqraaru inuu qoro bidaynin dayn dayntaasoo qabla xajri intaan la sharin kahor lagu yeesho o bacdaba markii la sharin kadib lagu yeesho o kada saasoo kale biitlaafi ilmaali xoolaha burgurintoodii ama xoolaha baabi'intooda inuu qoro laga yeeri mahayo lagana kana asaxi mayso fi adhari muctamad haddaan qabano way wasixu waa asaxaya iqraaruhu iqraarka karitaankiisa karaya bilxadi xad walqisaasi qisaas walaaqu furiinkiisii wa qulcuhu qulciisii waa asaxaya wa dihaaruhu iyo dihaarkiisii wa alaaquhu macnaha hadduu alaaq islaantiisa furo alaaqiisi waa asaxaya qulcuhu qulciisi waa asaxaya wa dihaaruhu islaantiisa hadduu ka dihaaro dihaarkaasi waa asaxaya wa nafyuhu nasab nasabkii inuu diido oo dhaho ilmahan ma dhalin bilcaani lcaana uu ku diido oo islaantiisa ay lacaantamaan taana way ansaxaysaa wa xukmuhu fi lcibaadati xagga cibaadada xukunkiisuna ka rashidii sidii qofkii hanuunsanaa muu la mid yahayo waxa weye cibaadaadkiisu way ansaxayaan laakiin hase yeeshee laa yufariqu zakaata zakadii ma bixinayo binafsi naftiisa kuma bixinayo oo ma qaybanayo isago idaa xarama hadduu xidho bixaji fardin xaj waajib ah acطa alweliyi weligii wuu siinayaa kifaayata in ku filan wuxuu ugu dhiibayaa liiqatin qof lagu kalsoon yahay yunfiqu calayhi biilaya fii ariiqihi jidkiisa wain axrama haddii uu xidho bitadawucin xaj sunno ah oo wasaadad ay ka badato mu'natu safarihi kharashkii ku baxay safarkiisa can nafaqatihi almacbuuda biilkiisii la yaqaanay caadiga ahaa falilweliyi weligii uu xaq u leeyahay mancu inuu jiido xajka asaga ah wlmadhabu muctamad waxaa weeye annahu asagu ka muxsar inuu la mid noqonayo sida qof la sharayo fayataxalalu markaa uu xalaaloobayo qultu waxaan idhi wayataxalalu wuxuu ku xalaaloobayaa bisawmi som in qulnaa waa haddii aan dhahno lidami lixsaari sharidda dhiiggeedu bedelun bedel ayaa u sugnaaday liannahu maxaa yeelay asagu ka reeban yahay min almaali xoolihii ku tasarufo walow kaana lahu haddii uu u sugnaaday jidkiisa kasbun shaqa hadduu ku leeyahay shaqadaasoo qadra ziyaadati lmu'nati kharashka kororkeeda in dhan ay tahay markaas shaqadaas lam markaa ma banaano manacun loo jiido xajkii wallahu aclam wuxuu ku yidhi haddii ninkan safiiha ah ee la sharay uu xidho xaj waajib ah marka ayada ah weligiisii wuxuu u dhiibayaa in ku filan xajka ugu filan xajkii waajibka lagu lahaa xajat lislaam ayuu xidhay weligii marka xoolo ku filan ayuu ugu dhiibayaa qof lagu kalsoon yahay oo markaa ka biila xoolahaas inta uu safarka ku jiro si socod iyo soo socod iyo intuu xajka joogo waaya kaasi waa xajka waajibka ah xajka waajibka loo jiidi maayo haddaba xajka sunnaha hadduu xaj sunnaha u xidho islamarkaana kharashka xajka ku baxaya uu ka bato kharashkiisii marka uu joogay maadaama qof safar gelaya uu yahay oo kharash dheeraad uu ku baxaya markaa weligiisu ninkan mas-uulka ka ah xoolaha gacanta ugu haya wuxuu xaq u leeyahay inuu diido dhaho kaa yeeli mahay xajkan aad xidhatay waxa weye ma aaminsidoo wax kharashan kuu bixinayo ma jiro haddaba ninkii maadaama kharash loo diiday xajkii oo laga hor istaagay wuxuu la mid sida qof la sharayo markaa wuu xalaaloobayaa he xalaaloobaya maadaama loo diiday inuu xajkii kusii socdo muxuu ku xalaaloobaya wuxuu ku xalaaloobaya soom waa haddii aan dhahno yidhi sharitaanka dhiiggiisu wuxuu leeyahay badan dam alixsaari waa dhiiggii laga bixinayo qofkii la sharay wuxuu leeyahay bedel haddaan dhaho horey noo soo dhaaftay masaladan in sida muctamadka ah dhiigga uu bixinayo ama neefka gowracayo qofka la sharay xajka looga hor inuu bedel leeyahay laakiin mualifku uu waayo faladharu ana lahu badela waanahu طacaamu biqiimati shaati fain cajaza saama can kuli muddin yowma qofkii la sharay xajka laga hor waxa uu bixinaya neefku gowracaya haddii neefkii uu waayo bedel buu leeyahay neefkaasi waxaana weyaan cunto u dhiganta qiimihii neefka ariga ah haddii uu markaa uu awoodi kari waayo cuntada inuu bixiyo mid walba wuxuu ka soomayaa maalin marka soonkaasu haddaba ku xalaaloobaya maadaama xoolihii laga sharay waaya oo intii neefkii la qiimeeyo oo raashin lagu qiimeeyo ayuu mid walba maalin ka soomaya maxaa yeele mamnuucu ka yahay xoolihii ugu tasarufo hadaba jidkiisa hadduu ninkanini xoogsada uu yahay oo shaqeysta oo inta uu safarka xajka ku jiro uu xoogsanayo uu xoola soo saaranayo la soo baxayo isla markaana xoolahaas ay leeyihiin qadarkii inta ay ziyaadadaha ama korarka safarkaasi ula dheeraa kharashka caadiga ku bixi jiray lagu biili jiray markaa ma banaana loo jeedo intii ziyaadada ahayd xajkan uu kala dheeraadka ah kharashka biilka caadiga la siin jiray ayuuba shaqaynayaa intaa uu safarka ku jiro xajka marka loo diidi mahayo xajkii ee waxa wey xajkiisii waa loo madax banaaninaya waa loo sii deynaya ila waa nin isku filan wuxuu ui idaa axrama biaji fardin xaj farda hadduu xidho xaj waajiba acطal weliy weligii wuxuu u dhiibaya kifaayata in ku filan liliqatin qof lagu kalsoon yahay yunfiq calayhi oo markaa biilaya fii dariiqi jidkiisa ku biiraya wain axrama haddii uu xidho bitatawucin xaj sunnaha wasaadat ay ka badato mu'natu safarihi kharashkii safarkiisa ku baxay can nafaqatihi almachuudati biilkiisii la yaqaanay falweli weligii wuu xaqu leeya mancu markaa inuu u diido xajkii wlmadhabu madhab waxaa weeye annahu kaa asaga ah ee waxaa weeye xajkii loo diiday ka muxsarin inuu la mid yahay qof la sharay oo fa yataxaladu marka inuu xalaaloobayo qultu waxaan way taxalalu wuxuu ku xalaaloobaya bisoomi soomin qulna haddaan dhahno lidamin ixsaari sharitaanka dhiiggiisa waxaa u sugnaaday bedelun bedel waana sida muctamadka ahee liannahu maxaa yeele mamnuucun waxaa loo diiday min almaali xoolihii ayaa loo diiday inuu ku tasarruf walow lahu fii dariiqi jidkiisa haddii uu ugu kasbun shaqo iyo xoogsi qadra ziyaadati lmu'nati kharashka ziyaadadiisa indhan lam yajuz mancu markaa ma bannaan loo diido wallaahu aclam wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin